jahligaadida aqoontaadona ardaydaadasha darajo gaarte jahligaadida aqoontaadona ardaydaadasha darajo gaarte jahligaadida aqoontaadona ardaydaadasha darajo gaarte dinnima lahayno damer weeyaane ardaye ogaada durusa barta diinimaan lahaynoo damir weeyaane ardaye ogaada durusa barta diinimaan lahaynoo damir weeyaane ardayey ogaada durusta barta ardayey ogaada durusta barta jahliga dhida aqoontaadona ardaydaada shaadara joogarte daa'ina ammaano kan dareerina daha'i xamiim duqani yaasiin daa'ina ammaano kan dareerina daha'i xamiim duqani yaasiin daa'ina ammaano kan dareerina daha'i xamiim دخني ياسين داعي حميم دخني ياسين جهليا إذا aqoontaadona ardaydaada shaadaara joogarte kuwa dib jirka tacliintaadanayn dariiqyaada taagan darisaa ka yeelan kuwa dibjirka taclinta danayn dariiqyaada taagan darisaa ka yeelan kuwa dibjirka taclinta danayn dariiqyaada taagan darisaa ka yeelan jayniga dhida aqoontaa doona ardaydaadasha darajo garte jahligaadiida aqoontaa doona ardaydaadasha darajo garte